بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله النوع الثالث ما جاء من الكلمات على ثلاثة أوجه nooca saddexaad waa kelimaadka saddex weji ku yimid nooca koowaadna wuxuu ahaa hal weji wixii ku yimid nooca labaadna laba weji nooca saddexaad saddex weji wahuwa sabcun waa toddobo ixdaa waxay tahay id fa yuqaalu fiiha id waxaa la yidhaha darfun limaa madaa min azamaan waxaa loo isticmaalaa daraf maadi ah waa caksu idaa haaliban laakiin waa sida haalibka ah oo waxaa dhici karta in loo isticmaalo mustaqbal wa tadkhulu cala aljumlatayni id labada jumleba waa gasha ayado laakiin idaa jumlo ficliya bisay geli jirtay alsmiyati wاlficliyati ismiyana waa gashaa ficliyana waa gashaa faاluulaa midda hore wadkuruu id antum waxaad xustaan waqti antum adinku qaliilun aad ahaydeen kuwa yar marka ay darfun limaa madaa min azamaan marka ay tahay waxaa loo isticmaalaa afar siyood in daraf laga dhigo in mafcuulu bihi laga dhigo in mudaafu ilayhi laga dhigo iyo in bedel laga dhigo afartaba waa loo isticmaali karaa ayadoo daraf laga dhigay faqad nasarahu اllaahu id akhrajahu aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa nabiga markay magaalada maka ka saareen wakhtigaas dhexdiisa ayuu nasrigii ilaahay helay fa haada nasru waaqicun fii daaka azaman almaadi zamankaas maadiga ah dhexdiisa soo nasrigaani muusan dhicin id marka maxaa loo isticmaalay daraf darafkaasoo dhexdiisa uu dhacay nasru nasrullaahi linabiyihi sala allahu alayh waala alih wasalam mafcuulu bihina waa loo isticmaalaa maxaa ka mid ah qowluhu tacaalى waid qaala rabuka lilmalaa'ikati oo udkuruu loo soo qadaro udkuruu id qaala ama udkur id qaala rabuka lilmalaa'ikati markaas daraf maahane waa mafcuulu bihi waxaad sheegtaa zamankii rabbiga uu malaa'igta ku yidhi zamanka naftigiisa sheeg oo mafcuulu bihi ee loolama jeedo zamankaas maadiga ah ee allaah malaa'igta uu la hadlay dhexdigii dhexdiisa dikrigaagu ha dhaco ilaan daraf way haddii la yidhaahdo macnaheedu wuxuu noqonaa almru biاdikri fii daalika zaman macquulna maaha oo saysan macquul ku ahayn ficilka amar waxa lagu dalbaa ah waa shay mustaqbalah miyaysan ahayn haddii aad tidhaahdo ijlis alamru biljuluus waxa aad dalbay oo juluuska ah markaas ka bacdi ayaa la rabaa inuu xaasil noqdo haddii aan ku idhaahdo ijlis amsi suuragal ma tahay fadhiiso shalay alamru biاljuluus fii amsi suuragal ma tahay kanna waa sidii oo kale marka daraf kama dhigi kartid sababtoo ah wakhtigaas allah malaa'igta uu la hadlaayo waa zaman maadi ah wاlأmru bالdikri yataطalabu xusuula hada dikri fi اlmustaqbal labadooda marka waa isdiideen see la yeelaa waa in mafcuulu bihi laga dhigo oo la yidhaahdo wadkur id qaala rabuka lilmalaa'ikati ay udkur hada الzamana nafsahu faاlamru bidikri waaqicun calayhi laa fiihi isaga dhexdiisa dhici maaya isagoo korkiisa ku dhacaa marna wuxuu noqdaaha nidhi mudaafun ilayhi oo waxa loo idaafaynaa tusaale ahaan uu noqdo daraf kale oo yowm ah ama xiin ah ka qowlihi tacaalى yowmaidin tuxadiثu akhbaarahaa yowmaidin waa id oo wixii loo idaafaynayey ay ka maqan yihiin haddaba idan meesha taallaah waana mudaaf waana mudaafu ilayhi yowma oo darfu zamaan ah waa mudaaf idna waa mabniyun calى sukuuni fii maxalli jarin mudaafun ilayhi idna waa mudaaf mudaafu ilayhigeediina waa xadfan yahay oo waxaa naa'ib ka ah tanwiinta yowmadan marka waa laga maarmaa taqdiirku marka wuxuu noqonaya haddii yowmada laga maarmo tuxadiثu akhbaarahaa arladu waxay ka warrami doontaa wixii dusheeda lagu sameeyey id zulzilat اlardu dhulka marka la gilgilo ayay ka warrami doontaa haddaba id hadda waa mudaafun ilayhi oo yowmadan oo darafka ah ayaa loo soo idaafeeyey marka waa mudaafun ilayhi hadda darf ma aha yowma waa darfu zamaan mansuubun calى darfiyati wacalaamatu nasbiha alfatxa wa huwa mudaaf idna waa mudaafun ilayhi inay saas noqotana waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta inay noqoto bedel oo mafcuulu bihi laga bedelo ka qowlihi tacaalaa waاdkur fi اlkitaabi maryama id intabadat min ahliha makaana sharqiya wadkur fi lkitaabi maryama maryama soo mafcuul bihi ma aha kitaabka dhexdiisa waxaad ku sheegtaa maryamo id waqti sheeg id waa badel min maryama mabniyun calىa sukuuni fii maxali nasbin waa mafcuul bihi mafcuul bihigaasay bedel ka tahay afartaas isticmaalay leedahay watadkhulu cala aljumlatayni way gashaa alismiyati waalficliyati faaluulaa midda hore wadkuruu sheega id waqti sheega antum qaliilun adinku aa yartihiin wakhti aad yaraydeen asaga nafsad ahaantiisa sheega marka waa mafcuulu bihi jumhuurtu waxay leeyihiin id miihaalkan laftigiisa mafcuulu bihiga laga dhigaa waa daraf see looga dhigi karaa waxbaan u soo qadaraynaa ay leeyihiin waxaan leenahay wadkuruu nicmat allaahi calaykum id antum qaliiluun waxaad xustaan nicmada ilaahay fadikru waaqicun cala nicmati nicmadaasa mafcuulu bihi ah id wakhtina uu idiin nimceeyey id marka maxay noqotay daraf ilaa nicmada ayada dhexdeeda dhace saasaan ku ta'wiilinaynaa hayleeyiin waاthaaniyatu midda labaad ayadoo jumlo ficliye ah gashayna wadkuruu id kuntum qaliilan haddaba miihaalka hore id waxaa ka dambeeya waa antum oo mubtada ah iyo qaliilun oo khabara waa jumlo ismiya ah miihaalkan labaadna wadkuruu id kuntum qaliilan waxaad sheegtaan zaman aad ahaydeen kuwa yar id maxaa ka dambeeya kaana iyo isimkeedii iyo khabarkeedii oo jumlo ficliye ah wa min hayri اlghaalib waxaa haalib aan ahayn annaha qad tustacmalu lilmustaqbal in loo isticmaalo mustaqbal waa dhici kartaa naxو fasawfa yaclamuuna mar dambay ogaan doonaan id wakti bay ogaan doonaan alaqlaalu xarkihii fii acnaaqihim qoortooda ay ku jiraan id ilaqlaalu fii acnaaqihim faid hunaa bimacnaa idaa waaye oo waxay ka dhigan tahay fasawfa yaclamuuna idaa zaman bay ogaan doonaan لأنa alcaamila fiiha maxaa yeelay id waxa ku camalfalaa ficlu mustaqbal waa ficil mustaqbal ah waa ficilkee yaclamuuna yaclamuuna ayaa waxay ku camalfashay id waxaa laga fahmay in id loo isticmaalay daraf mustaqbal ah way ogaadeen lagama wado hadday ogaanayana lagama wado marka waa ficil mudaaric oo mustaqbal u tamaxuday u baraxla markiisii horena xaalna waa loo isticmaali jiray istiqbaalna waa loo isticmaali jiray laakiin hadda laa yaxtamilu ila alistiqbaal waxaana u daliil ah sowfa inay gashay haddaba ida waxa ku camal falay hadduu yahay yaclamuuna oo mustaqbal ah waxaa loo isticmaalay markaas istiqbaal waa hayru qaalib wayuqaalu fiiha marna waxaa la yidhaahdaa idi taaratan mar kale xarfu mufaaja'atin baa la yidhaahdaa idaa waqacat bacda bayna aw baynamaa haddii bayna ama baynamaa kadibkeed ay dhacdo mufaaja'a loo isticmaalaa sida idaadii oo kale bayna iyo baynamaa ka bacdi oo labadooduba laba daraf ah falawalu ayadoo baynaa kadibkeed dhacday ka qowlika adoo yidhaahdaa bayna ana fii diiqin aniga oo cidhiidhi ku dhex jira id jaaءa alfaraju mase si kedis ah ayaa farajkii u yimid si aanan filanayn baa farajkii ilaahay xaggiisa u iga yimid anoo cidhiidhi ku jira qofkan waxaa lagu kediyey majii alfaraj min allah kedisay ku noqotay yacni muusan filanayn bayna ana fii diiqin id jaaءa alfaraju haddaba id waa xarfu mufaaja'ati mabniyun calى sukuun laa maxla lahu min alicraab waxayna dhacday bacda bayna oo daraf ah wahaani kan labaadna ka qowlihi istaqdir illaaha khayran wardayanna bihi fabaynama alcusru id daarat mayaasiiru istaqdir illaaha khayran ay uطlub min allaahi an yajcalaka qaadiran calaa ficli اlkhayr ilaahay waxaad ka baridaa inuu awood kuu siiyo khayrka samayntiisa istaqdartu llaaha ay طalabtu minhu an yajcalanii qaadiran ilaahay waxaad ka baridaa inuu kaa dhigo khayrka samayntiisa mid awood u leh wardayanna bihi raallina ku noqo khayrkaas fa baynama alcusru mawjuudun ama xaasilun ayadoo culaysku uu yahay mid jooga oo xaadir ah id daarat mayaasiiru mase waxaaba soo wareegsatay fudaydyaalo mayaasiir waa jamcu maysuur fabaynama alcusru xaasilun alcusru waa mubtada khabarkiisina waa maxduuf id daarat mayaasiiru mise waxaaba soo wareegsatay fudaydyaalihii id waa xarfu mufaaja'atin mabniyun calى sukuun laa maxala lahu min alإcraab wuxuuna dhacay bacda baynamaa waaliya darfu zamaanin id marka mufaaja'a loo isticmaalma darf zamaan baa aw makaanin mase waa darf makaan aw xarfun bimacna mufaaja'a mase waa xaraf oo fujaa'a loo isticmaalo aw xarfun zaa'idun litowkiid aqwaalun haadihi aqwaalun tani waa aqwaal buu yidhi intaasoo qowlaa ku jirta marka inuu darf zamaan yahay inuu darf makaan yahay inuu yahay xarفu bimacna mufaajaة iyo xaraf zaa'id ah oo litowkiida inuu yahay xaraf zaa'ida litowkiid marka waa baciid isagu intaas qowlba marka waa jiraan haddii laga dhigo daraf yaa ku camal falaa ficilka ayada ka dambeeya jaaءa alfaraju sooma inaan dhihin id jaaءa alfaraju ficilkaasaa ku camal falaa ficilkaasna mudaafu ilayhi ma aha loo idaafayn maayo fabaynama alcusru id daarat mayaasiru soma haysan daaradaas baa ku camalfale oo baynaa iyo baynama ayaa ku camalfalaa ficilka meesha yaalla ficil uu fasiraa ayaa baynaa ama baynama markaas ku camalfala wayuqaalu fiiha taaratan marna waxaa la yidhahda xarfu tacliilin baa la yidhahdaa bilcayni ka qowlihi tacaalaa walan yanfacakum اlyowma id dalamtum annakum fi lcadaabi mushtarikuun walan yanfacakum اlyowma idinka maanta wax idin tari maayo annakum fi lcadaabi mushtarikuun ay ishtiraakukum fi lcadaab cadaabka inaad wada wadaagsatiin oo aad ku wada jirtiin wax idin tari maayo id dalamtum liajli dulmikum dulmigiinna dartiisna wax idiin tari maayo ay walan yanfacakum اlyowma ishtiraakukum fi اlcadaab yanfacdan waxaa faacilka u ah masdarka mu'awalka ah ee laga soo awila anna iyo waxa ay gashay walan yanfacakum اlyowma maanta wax idin tari maayo ishtiraakukum fi اlcadaab liأjli dulmikum ay lidulmikum dulmigiina dartiis fi dunya addunyada dhexdeeda dulmigaa ku samaydeen liأnna hada dulma waaqicun fi اdunya waliya xarfun bimansilati laami tacliil ma xaraf baa oo laamu tacliilka sidiisoo kale ah ow darfun mise waa darf watacliilu mustafaadun min quwati اlkalaam tacliilkana hadalka macnihiisa laga fahma qowlaani humaa qowlaani waa laba qowl id dalamtum annakum fi lcadaabi mushtarikuun idan waxaan ka dhignay tacliiliyo wadaagsiga iyo ku jiritaanka naarta dhexdeeda aad ku wada jirtaan maanta wax idin tari maayo dulmigiinnii dartiis buusan wax idin tarayn ciddaan marka waxaan ka dhignay tacliiliyo dalamtudaanna waxaan ka soo dhalaalinaynaa masdar ilaan iddii baa waxay ka dhigan tahay laamu tacliil laamu tacliil waxaa ka dambeeyana maxaa laga soo dhalaalin jiray masdar saas daraaddeed wuxuu idhahdee liajli dulmikum masdarkaasuu u soo dhalaaliyey ciddaa marka inay tahay laamu tacliil iyo inay daraf tahay darafkana waxaan ula jeedaa tacliilkana laga faa'iidaysana hadalka dood baa ku jirta oo see looga faa'iidaysanaa haddii daraf laga dhigo tacliilka haddii aad tidhaahdo darabtuhu id casaanii idan lababa way kugu furan tahay inaad xarfu tacliil ah ka dhigto iyo inaad daraf ka dhigto darf marka haddii aad ka dhigto macnaheed waa maxay darabtuhu asaga waan garaacay id casaanii ee waqta cisyaanihi waktigii uu icaasiyey ayaan garaacay dhexdiisa soo ma aha hadalkaas maxaa laga fahmaa sababta darbiga keentay inay tahay cisyaanka miyaysan ahayn idan fatacliilu mustafaadu min quwati اlkalaam saasuu ka wadaa adigoo daraf ka dhigay baa haddana tacliilka waxaa laga faa'iidaystay hadalka macnihiisa sumaho waxaa kaloo la mid ah, haddaad tidhaahdo darabtuhu id asaa'a ayadana waa la mid darabtuhu id asaa'a waan garaacay markuu xumaanta sameeye haddii idan aa ka dhigto daraf ay waqta isaa'atihi fii waqti isaa'atihi ayaan garaacay waxaana meeshaas laga fahmay sababta darbiga keento inay tahay isaa'adiisa dood baa marka ku jirta labada madhabba waa jiraan u ihahde aلثaaniyatu midda labaad oo min alkalimaati alati jaءat calى ثalaaثati awjuhin lama bifatxi laami wa tashdiid اlmiimi lamaa ma aha waa lama fayuqaalu fiiha fii naxwi lama jaءa زaydu jaءa camru waxaa la yidhahda lamaa xarfu wujuudin liwujuudin lamaa waa xarfu wujuudin liwujuudin fawujuudu majii'i camrin camar imaanshihiisa jiritaankiisa liwujuudi majii'i zaydin zayd imaanshihiisa dartiis buu ku dhacay wujuudka lamaa jaaءa zaydun zayd markuu yimid jaaءa camrun camar baa yimid zayd marka uu yimid camar baa yimid camar marka imaanshihiisa waxaa sabaab u ah zayd imaanshihiisa yani zayd hadduusan imaan lahayn camar ma imaaden saasay ka dhigan tahay laakiin zayd bacdamaa u yimid camar asna waa yimid iyo asala markaa wujuudu camrin maa asala mise wujuudu zaydin baa asala see wujuudu camrin asal ku yahay wujuudu zayd baa asal ah lianna wujuuda camrin murtabiطun biwujuudi zaydin taasuu ku xihan yahay marka waa lamaadii aan qadriga haddii ku soo marnay la socda falama qadayna calayhi اlmowta ma dalahum calىa mowti ila daabaة اlardi taأkulu min saatah falama khara tabayanat اljinu an low kaanuu yaclamuuna alغayba ma labisuu fi اlcadaabi اlmuhiin وتkhتص waxay khaas ku tahay bdخuuli inay gasho calى الficل الmaadi calى الأصxi wa kownuhaa xarفa huwa madhabu siibaweyhi waana midkii uu ku rajaxay musanifku qadriga wazacma alfarisiyu wuxuu sheegay wamutaabicuuhu iyo dadka asaga la jira kabni jinni kitaabka dhexdiisana waa ku soo marnay soo maaha annahaa darfun lizamaan darf zamaan inay tahay bimacnaa xiinin walmacnaa fi lmithaal wuxuu yahay xiina jaaءa zaydun jaaءa camrun zayd markuu yimid camarna waa yimid markuu zayd soo taagay camru ay soo taagay macnaheed waa maxay isku maray yimideen fayaqtadii wuxuu keenaa majii'uhumaa zayd iyo camar inay yimaadeen fii zamanin waaxid ayaa ka dhalane markuu zayd cagta soo dhigay camarna cagtuu soo dhigay isku mar bay yimideen soo ma aha lamaaday saasaa laga fahmaa haddii laga dhigo daraf wa huwa hayru laazim laazimna ma aha lama jaaa zaydun jaaa camrun ma laga fahmaayo isku mar inay yimideen ee waxaa un laga fahmaa camar imaanshihiisa inuu yahay mid ku xiran zayd imaanshihiisa laakiin weyna hee way kala dambeeyeen zayd markuu yimid baa camar yimid yacni imaanshaha camar baa wuxuu ahaa mid ku xidhan imaanshaha zayd wa taaratan yuqaalu fiiha waxa la yidhaha dakhalat cala almudaarica deegasha fii naxwi lama yaduuquu cadaabi xarfu jasmin xarfu jasmin liannaha tajzim almudaaric linafyi xadaثi xadث المضاaرع مضاaرca xadثkiisana waa نفyidaa وqلبhi qلبi زمنihi مضاaرca زمنkiisana waxay u rogtaa maadiyan maadi bay u rogtaa waa tii aan dhihi jirnay xarفu nafyin wa jasmin wa qalbin waاkhtisaasin biاlmudaaric intii kuu sheegay maadiya nafyuhu biاlxaal maadian buu qoraa lakin waa muttasilan muttasilan midin qoraa wa qalbii qalbi zamanihi iyo zamankiisa in la qalbiyo muttasilan nafyuhu bilxaal oo nafyigiisu uu yahay xaalka mid la xidhiira mutawaqacan hubuutuhu hubuutkiisuna mutawaqac uu yahay muttasilan maxaa laga wadaa lamaa yaduuquu cadaabi cadaabkayga waa hore ma aysan dhedhemin cadamu dawqaas waa soo socdaa ilaa hadda saasa laga wadaa macnaas ma fahamteen yacni inqiطaac ma jiro marka lamaa waxa ay anfidaahi wuu soo socdaa ilaa xaalkan uu soo gaaraa marka qadrigana waa ku soo marnay mutawaqacan hubuutuhu fi اlistiqbaal laakiin waana la rajaynaa inuu mustaqbalka dhaco alaa taraa soo arki maydid ana almacnaa fi اlmithaal annahum lam yaduuquuhu ay alcadaab cadaabka ma aysan dhedhemin maadigii wakhtigii lasoo dhaafay soo wad soo wad soo wad ilaa hadda cadaab kuli ma aysan taaban ma aysan dhedhemin ilaa hadda saas daraaddeed inqiطaac ma geli kartid inqiطaac lama geli karo haddii aad tidhaahdo lamaa yusaafir camrun ثuma saafar inqiطaac sooma aadan gelin yasix hada o maa yasix lamaa yusaafir camru ninkii camar ahaa ma uusan safrin uma saafar haddana waa safray itisaalkiiso inqiطaac ma aadan gelin yasix hada maa yasix lamaa yusaafir camrun camar ma uusan safrin ilaa hadda de siduu masaafar marka ma dhici karto ila tusaala la rabaa safritaankii aad anfida waa inuu mutasil yahay ilaa markaas ahadle cadamu safar waa inuu saas noqdo maadigii ilaa wakhtigaas la joogo markaas ahadle waxaa kuu furan laakiin inaad tidhaahdo wasayusaafir laakiin wuu safri doonaa waan rajaynaa inuu safro marka mustaqbalka waa wax la rajaynaa laakiin maadigii ilaa waktigaas xaalka ah waa inay isku xidhiiraan laakiin lam ayadu way ka duwan tahay oo waxaad dhihi kartaa lam yusaafir uma saafir ilaa iyadoo mutasil maahan alaa taraa soo arki meyda ana almacnaa fi اlmithaal annahum lam yaduuquuhu ay alcadaab cadaabkii ma aysan dhedhemin ilaa hadda ila alaan waa kana itisaalkii marka maadiga ilaa wakhtigaas wa anna dawqahum ayaga dhadhamintooda gaaladii lahu cadaabka ay dhadhamiyaan mutawaqacun waa mid la rajaynaa fi lmustaqbal ayaa la rajaynaa laakiin waa dhadhamin doonaan waay haddii gaalnimada ay kusii jiraan waa ay dhadhamin doonaan fadawqu lcadaabi mutawaqacun fi lmustaqbal marka jasmo bay samayday oo yaduuquudii waa ay jasmiday ficilkii mudaaric xadakiisii oo dowqa ahaa xadakiisi waxa laga wadaa masderkiisiina waxay u rogtay maadi bay u rogtay laakiin maadigaas oo mutaصil ah ilى zaman اkalaam wa taaraةan marna yuqaalu fiiha waxaa la yidhaahdaa lamaadii xarfu اstiثnaayin bimansilati ila alistiثnaayati ilaada istinaayada ayay ka dhigan tahay fii luغati huday laakiin reer hudaylay khaas ku tahay fainahum reer hudayl yajcaluuna lama bimacnaa ilaa bay ka dhigaan fii naxwi qowlihim anshuduka allaaha lamaa facalta kadaa ay as'aluka biاllaah ilaahay baan kugu weydiisanaa lamaa facalta maa as'aluka billaah haddaba anshuduka billaah ay maa anshuduka billaah ilaahay ma kugu weydiisanaayo lamaa facalta ay ilaa ficlaka kadaa samayntaada arrinkaasa samayda maan wax kale ilaahay kugu weydiisan maayo taas ka dhigan tahay nafyi baa marka muqadar ah nafyigaas muqadarka ah ayay la maadaan istinaa'iyada ahi hee kadibkiis ay dhace fiir waa u markee maa as'aluka billaah allaah kugu weydiisan maayo ilaa ficlaka kadaa ficilkaaga kaa samaan oo maadaa naafiyada maxaa loo soo qadaraa sababtu maxay tahay yaa sababta nafyiga loo soo qadaraa maxay tahay la maadaan haddii istinaa'iya laga dhigo anshuduka allah lamaa facalta ay maa as'aluka soo muusan dhihin cabdillaahi sababta loo soo qadara maxay tahay aye nuur aye cabdullah guuleed aye sababta loo soo qadara maxay tahay alakh cabdiraxmaan ya istinaaga markuu mufaraq uu yahay waxaa nafyi ahayn ma ka suura geli jireen khalaas marka laabudda min nafyin idan istinasoo mufaraq ma noqonin nafyi marka waa laga maarmaa ilaan wuxuu idhaahdee maa as'aluka ilaa ficlaka kada ku maayo shay kale shaygaas kaleo mustanaa minhu noqon laha meesha ma yaalla soo maa mustanaa mar hadduu meesha ka maqan yahay istinii mufaraq uu yahay nafyi waa laga maarmaa ma asأaluka ku weydiisan maayo ilaa ficlaka kada wa minhu ay min majiءi lama bimacnaa ilaa waxaa ka mida qowluhu tacaala in kulu nafsi lama calayha xaafid fii qira'aةi التashdiid in kulu nafsi lama calayha xaafid wahiyo qira'aة bni caamir wa caasim wa xamza wa abi jacfar alaa taraa soo arki maydi waxaa jirta marka in kulu nafsin lama calayha alaa tara ana almacnaa maa kullu nafsin intii haddaba waa naafiyo maa kullu nafsin naf ma jirto ilaa calayhaa xaafid haddayba jirtaba xaafid baa korkeeda ahaaday marka kullu nafsin waa mubtada khabarkiina aaway calayhaa xaafid jumladaa suqrada ah baa waxay u noqonee khabar oo mubtada khabar ka qooban fain naafiya walama bimacnaa ilaa walaltifaata lamaana bimacnaa ilaa bay ka dhigantahay walaltifaata milicsasho ma leh wax la fiiriyo ma galo ilaa inkaari اljawhariy jawhari inkiritaankiisa daalika arrinkaas wuu inkiray oo jawhari baa wuxuu yidhaahday lamaa in istitnaa loo isticmaalo wax jira ma aha hadalka jawhari uu sheegay wuxuu leeyahay qiimo ma leh xayثu qaala wuxuu yidhi ina lama bimacnaa ilaa ah hayru macruufin fi اlluqati luqadda carabiga ah waa hayru macruuf laguma yaqaano wa sabaqahu ilaa daalika inkaarkaas waxaa uga horreeyey alfaraa iyo wa abu cubayda alfaraa yaxya ibnu ziyaad iyo wa abu cubayda macmar ibn اlmusanى wamaa qaalahu اlmusanifu musanifku wuxuu yidhaahday oo ah lama in loo isticmaalo ilaa fii luqati hudayl xakaahu اlkhaliilu khaliil baa soo wariyey wasiibaweyhi iyo walkisaayo a'immadii o dhan meeshaan isugu tageen waman xafida qofkii xifdiyana xujatun xujuu ku yahay calaa man lam yaxfad qofkii aan xifdinin khaliil iyo siibaweyhi iyo kisaayo wixii ay soo naqliyeen marka waxay xujo ku yihiin qoladii aan maqlin oo ah jawhari iyo faraa walmuhbitu muhbitkana qofka suga oo yidhaahda lugadan waa jirtaa muqadamun asagaa ka horeeya oo hadalkiisu uu ka horeeya cala naafi qofka yidhaahda ma jiro wallahu aclam